tobankaba tanwiinulciwad tanwiin la yidhaahdo tanwiinu muqaabala tanwiin la yidhaahdo afartaasa marka ugu muhiimsan saas darteeda faakigu markuu sharxay ee mutamimada afartaasu iskaga gaabsaday afarta caanka oo insha allahu aana sharxi doonno weeye waxaa kaleeto jira tanwiin la yidhaha tanwiinu daruura waxaa jira tanwiin la yidhaahdo tanwiinu ziyaada waxaa jira tanwiin la yidhaha tanwiinu takfiir oo gabanna ay ku magacaabaan tanwiinu lhamsa waxaa jira tanwiinu lxikaaya iyo tanwiinu taranam iyo tanwiinu quluwi waa tobankaas marka shaarixa wuxuu yidhahdaa kawaakibka sideed ayaa isimka khaas ku ah oo daahirkaa ah. marka laakiin afarta ugu horayda way afarta caanka afartaas ogaan sharxaynaa tanwiinta ugu horayda waa tanwiinta la yidhaha tanwiinu tamkiin tamkiin macnaheedu waa makanin sababtu waxay tahay tanwiintaas isimka markay gasho aad ayay u makanidaa salkay u dhigtaa isimka baabkiisii isimnimada baabkii isimnimaday aad ugu adkaydaa waxaa kaloo lagu magacaabaa tanwiinu sarfi maxaa yeelay isimka ay gasho munsarifu noqdaa malansarif ma noqdo isimka ay gashaa munsarifu noqdaa marka yay gashaa tanwiinta la yidhaha tanwiinu tamkiin laguna magacaano tanwiinu sarfi yay gashaa waxaa tidhaha wahuwa laaxiqu lilasmaa'i almucrabati almunsarifa waa tanwiinta gasha asmaada mucrabka ah munsarifkana mucrab markii la yidhi maxaa baxay mabni munsarif markii la yidhi maxaa baxay maa laa yansarif marka waxay gashaa isim laba sifa isku darsaday waa mucrab inuu yahay waana inuu munsarif yahay marka waa isimkaas marka baabka isimnimadu aad u makansaday waa mucrab ma shabihin xarab oo lama binayn hadduu xarab shabihi lahaa mabniyu noqo lahaa ficilna ma shabihin oo maalayansarif ma noqon baabka isimnimadu aad u makansaday wuxuu ka badbaaday inuu shabaho xaraf oo uu mabni noqdo wuxuu kaloo ka badbaaday inuu shabaho ficil oo uu noqdo maalayansarif labadii waa ka badbaaday marka baabka isimnimadu aad u makansaday tanwiintaas waxaa la idhaha tanwiinu tamkiin isim kastoo mucraba munsarifa miaali zaydun iyo rajulun dhe zaydun iyo rajulun iyo calimun samiicun basiirun isim kastoo mucraba oo munsarifay gashaa tanwiinta labaad waa tanwiinu tankiir tanwiin tankiir huwa laaxiq libacdi asmaaءi اmabniya asmaada mabniga gobol ka miday gashaa asmaada calamka oo lagu qatimay weyhi ay u dambaydo asmaada calamka sida siiba weyhi waa camar ibnu cuثmaan ibnu qumbur abulbishri aa la yidhahdaa waa imaamkii naxwada camar ibnu cuثmaan ibnu qumbur oo qaafta la godo ba'dana la godo nuunkana la reebo qumbur weeye markaa camar ibn cثmaan ibn qumbur kunyadiisana waxa la dhaha abu bishri mahan abulbashar abubashar waa nebi aadam ee asaga abu bishrin aa la yidhahdaa abu bishrin marka siiba weyhigaas oo kale khaala weyhi camra weyhi isim kastoo calam ah oo lagu qatimo weyhi waa ay gashaa waxay kaloo gashaa ismu ficilka ismu ficilka oo kale waa gashaa maxaa ay markay gasho faa'iidaydaa waxay kala saartaa isimkaas ay gashay macrifo markuu yahay iyo markuu nakire yahay haddii la nakire haddii la tanwiiniyo waa nakiro hadda siiba weyhin haddaan idhaahno oon tanwiinino ma ahan siiba weyhigii imaamu nuxaad ahaa kaliya waa mid un ka mida dadka lagu magacaabo siiba weyhi nakiray ka dhiga haddii la tanwiiniyo siiba weyhin laakiin haddii la tanwiinta laga daayo macrifu noqona siiba weyhi aa la yidhi wuxuu noqona imaamkii muxaaba camar ibn cثmaan ibn qumbur abu bisr ayuu noqona marka waxay kala saartaa bayna macrifata wa nakirata asmaadaas ay gasho midkeeda macrifada iyo midkeeda nakiradaha lagu kala gartaa ismu ficilko kale waa gashaa fiiri sah aamus wey ismu ficil amar wey sah aamus haddii la tanwiiniyo marka fiiri waxay noqone sahiin hadal oo dhan ka hadaloo dhan iska da haddii laakiin tanwiinta laga daayo sax la yidhaahdo hadal gaara ah oo aad isla ogeydeen qofkaan ku amraya iyo adiga hadalkii asaga ahaa ha naga sheegin waay kaas ka aamus wii wixii kaloo rabto sheeg fiiri ah, hadalkii asagaa ka aamus laakiin haddii la yidhahdo sahin waa maxay yaan waxa ha isku tiraabin wey yaan hadalba ka ah, soo bixin hadalba yu kaa soo bixin wey so uma jeedid marka sidaasay u kala duwan tahayo isimka ay gasho marka maxay tustaa inuu nakiraya haddii laga daayana inuu macrifaya tanwiintaasna maxaa la ihahdaa tanwiinu tankir halkay gashaa libacdi alasmaaءi mabniya asmaada madniga gobol ka mida ah. hadda waxaan sheegno o dhan waa mabni isim kastoo weyhi lagu qatimo waa mabni asmaada ismu ficilkaana waa mabni marka asmaadaas mabniga ma wada gashe gobol ka midahay gashaa tanwiinta saddexaad waxaa la idhaha tanwiin اlciwad tanwiinulciwad shayuu bedel ka yahay mar wuxuu bedel ka noqonaa mar wuxuu bedel ka noqonaa xaraf xarafuu bedel ka noqonaa waa isimka manquuska ah oo kale qaadin daacin haadin midda gasoo kale wakhaasatan kii samaalayansarifka manquuska maalayansarifkaa xaalatu rafca iyo xaalatuljar tanwiinta gasha waxaa la yidhaahdaa waa tanwiinulciwad xarafay bedel ka tahay jawaariya miyay ku wasin tahay mafaaعila soo maahan mafaacilan oo maalaynsarif marka hadda jawaari jawaarin iyo hawaashin asalku suu ahaa jawaariyu hawaashiyu uu ahaa xaalatu rafc xaalatuljarne jawaariyi hawaashiyi marka waxaad leedahay jawaariyu markuu yahay xaalatu rafco rafco ma laga muujiya isimka manquuska isimka yabu u dambayda ma laga muujin karaa damada maya lagama muujin karo soo saas maaha khalaas damadii ka xadaf marka maxaan leenahay jawaari hawaashi markuu sidaas ahaa xudifat ilyaau takfiifan xudifat ilyaau litakfiifi dhe waxaa la xadfay yadii u dambayday jawaari iyo hawaashi litakfiifi muxuu noqday jawaari hawaashi uu noqday ilaa maadaama aan loo xadfinoo fudayn loo xadfay waxaa laga cabsaday in ya soo laabato ya-dii la tuurayoo fudaydka dartiis loo xadfay inay soo guriya noqotaa laga cabsaday markaasaa tanwiin laga soo ciwadtaa tanwiin mogta iyadoo joogta ya ma imaan karto tanwiintu waa nuun reeban ya-duna waa reebanta iltiqaau saakinina ka dhex dhaca ma imaan karto marka khawfan min rujuucihaa yadaas inay soo laabato cabsi laga cabsanaa a tanwiin laga soo badel qaato markaasaa la jawaarin hawaashin tanwiintaas marka waxay ciwad ka tahay xarafkii oo ya-daaha marka tanwiintaas waxay leedaha waa ciwadun can xarfin waxaa jirta mid ah ciwadun can ismin waa midda kulli iyo bacdi gasha meel alla meeshaad ku aragto kulli tanwiinsan iyo bacdi tanwiinsan kullin kulan kullun bacdin bacdan bacdun waxay leedahay mudaafileya ka xagka meesha tanwiintaasaana ciwad ka ah tanwiintaas aa ciwad ka ahaad leedahay taasuna kuli iyo bacdi gashaa maxay bedel ka tahay waa ciwadun can ismin hal ismay ciwad ka tahay labaad maraydaa tanwiinood oo ciwad ah midkaa saddexaad waa ciwadun can jumlatin o jumalin waa mid bedel ka ah hal jumlo ama jumlooyin badan jumlooyin badan hal jumlo ama jumlooyin badanay bedel ka tahay midda halka jumlo bedelka ka ah wa antum xiina idin waxaa leedaha horta midda jumlada bedelka ka ah amase bedelka ka ah jumlooyinka badan waa midda gasha id id midda gasha wey maxaa miaalka miaal waa iyadoo hal jumlo bedelka ah wa antum xiina idin tanduruuna idin tanwiinta ku jirtaa waxay bedel ka tahay jumladii ka horreyday mid la mid ah xataa idaa balaqat iruuxu alxulquuma wa antum xiina idin maxaa leedaha xiina id balaqat iruuxu alxulquuma markay naftu soo gaartay halkaas kalxamaha idin tanwiintaas ay ka tahay hal jumlo oo midda ka horreyd oo kalea tii ka horreeday soo qaado wa antum xiina idin id balaqat iruuxu alxulquuma intaasay bedel ka tahay marka ficliga waa jumlo mid oo jumlooyin badan bedel ka arkeen idaa zulzilat اlardu zilzaalaha dhulka markii la ruxo ruxid ama kilkilid ama gilgilid oo munaasab u ah ilaa mara ha la ruxo iyo dhul ha la ruxo ma isla mida ha dhul haddii la ruxayo ruxid u manaasibuu rabaa oo xoog badan idaa zulzilat اlardu zilzaalaha wa akrajat اlardu afqaalaha arladuna ay soo bixda culaysyaalkeedii wixii mayd ku jiray banaanka ay keento wa qaala alinsaanu gaalki insaanka ka midka ahaa oon bacsiga rumaysnayn oo uu yidhaahdo ma laha maxaa u sugnaaday arlada waa deganaa jirto oo iskaga soco jirne halkay la gilgilatay maxay la dhaqdhaqaaday ah, wa qaala alinsaanu maa laha yowmaidin tuxadiu akhbaarha maalinkaasay dhulku ka warrami doontaa wixii lagu kor sameeyey wararkeedii qofkii qofku duldilay kii qofku dul xantay midkii ku zinaystay kii qamre ku cabay maalinkaasay warkeeda sheegi doontaa marka fiiri yowmaidin idin tanwiinta ku jirtaa waxay bedel ka tahay waa maalinkee yowmaidin maalinkaas waa maalinkee yowma id zulzilat ilardu zilzaalaha wa akrajat ilardu afqaalaha wa qaala alinsaanu maalaha saddexdaasi bedel ka saddexdaas maalinkay dhacdo tuxadiu akhbaaraha marka halkaasna waxaan ku barannay tanwiinta la ydhaha tanwiin اlciwad taaratan takunu ciwadan can xarfin wa taaratan takunu ciwadan can ismin wa taaratan takunu ciwadan can jumlatin wa taaratan takunu ciwadan can jumali taasna waa tan saddexaad tan afraad waa tanwiin اmuqaabala tanwiin اmuqaabala waa tanwiinta jamcda jamc muana saalim gasha jamculmu'anasi saalim tanwiinta gasho wey jamc mudakaru saalim marka la jamciyo nuuna aakrika ka gasho zaydun zayduuna muminun muminuuna jamcuna saarin marka la jamciyo oo isimka mufradka isimka mufradka muanafka marka jamcuna saarin laga dhigo hindun nuun kuma jirto mar haddaan haddaan ku jirin maadaama mufradkii mudakarka marka jamc mudakar lagu keenay nuun lagu daray midkaana tanwiina lagu daray marka waxaa la leeyahay tanwiinta jamcu lmu'anai saalim ku jirta waxay qaabilaydaa nuunta ku jirta jamcumilka saalim jamcumilka nuunta ku jirtay muqaabalaynay maxaad leedahay mu'minaad iyo muslimaad iyo qaanitaad iyo taa'ibaad midda ku jirta wey afartaasa isimka u badan yahay tanwiinu daruuraa jirta waxay gashaa munaadaha mabniga munaaduu goormuu mabni noqon jiray munaaduu goormuu mabni noqon jiray mufrad calama iyo nakire maqsuudaha soo maa mufrad calama haddii loo naadina maalan waxaa loo naadina nin la yidhaha madar magaciisa madar la yidhaha marka loo naadina maxaa la leeyahy yaa madaru alaleey haddii la arko isagoo tanwiinsan waxaa leedaa waa tanwiinu daruura gabayaa keenay gabay markuu ku jiraa la tanwiina si kale looma tanwiinin karo illa waaba mabni waa midaas miduu idinkugu miisaaliyey salaamullaahi yaa madarun calayha walaysa calayka yaa madaru salaami محمد بن cabdاللahi alأخوص nin la dhah iskale محamd waxaad aad uga faa'iidaysataan kawaakibyada gabal ka mid ah kitaabka gadaal kala socda oo la ydhaha minxaة الwaahib الcaliya aad u faa'iido badan yahay kitaab kasta ma wayna soo akridaan إعraabku aad idin bara iyo mfradaadkaba marka aad waa in loo bara محamed بn cabdالlahi alأخوص eh, ayaa gabaygaan leh marka gabar walaashiisa waxaa loo guuriyey nin la dhihi jiray madar oo xoogaa aan il fil daran oon xoogaa macnaha qurxooneyn aa loo guuriyey tiyuu ka carooy markaasuu ku gabyey سلاaم اللh يا mdر عليها ولayس عaلaيka يا mdر سلاaمي mrka أبيaad badana uu la sii socotay oo ka dambeyday oo ay ka mid aheed كأن الماaلكيiنa نiكاaح صلmا qadaة النikaaxiha madaran niyaam fain yakun nikaaxu axaala shayءi faina nikaaxaha madaran xaraamu falaa qafara ilaahu limunkixihaa dunuubahum walow salluu wasaamuu walow lam yunkixuu ilaa kafiican lakaana kafii aha almeliku اlhamaamu فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعل مفرقك الحسام wuxuu leeyahay kaأna الmaalikiina نikaaxa salmaan wuxuu leeyahy gabadhaas ila dhalatoo salmaan dadka nikaaxeeda milkiyey ee mas-uulka ka ahaa waxaad moodaa qadaata nikaaxaa subaxday nikaaxinayeen niyaaman inay hurdaayeen aad moodaan war ma indhahila aayo madaha subaxdii waa hurdaayeen markay madar ku nikaaxayeen ah, markaasu wuxuu yidhi fa in yakuni nikaaxu xala shay haddii nikaaxya inta shay-a shayga u xalaalsan fa ina nikaaxa madaran xaraam horta nikaaxa madar la siiye isagu waa xaraam wey kaas ah, kaas isaga waa xaraam wey ah, markaasuu yidhi falaa kafara ilaahu limunkixihaa ilaahay uma dhaafo kuwii salmo ku nikaaxiyey madar dunuubahum walow salluu wasaamo hadday rabaan ha tukadeen ha soomeen markaasuu yidhi fa in lam yunkixuuhaa ilaa kafiican gabadhaas haddaysan u guuri lahaynuu yidhi ilaa wiil u qalma maahane lakaana kafii'aha almeliku lhamaan boqorka waddanka xukumaha gabadhaas kuf u ahaayo mayadaa nin ka sokeeya lasii kari ha boqorka weyn qof aan ahaynu kufkuma ahaynu oo u qalmaa ma jirin markaasuu yidhi fadalliqhaa falasallahaa bikufri fur kuf uma tiid umana qarantide haddii kale wa ilaa yacluu mafriqaka mafriq waa madaxa meesha tinta laga kala rogo soomaalidu halkaas tinta dumarkaa ka kala rogta soo maa raggu kama kala rogtaan lakiin carabta waagi hore waa ka kala rogo jirin markaasuu yidhi haddaadan furina seef aa halkaas madaxa dhexbartankiisa kar noqon doonto madaxaagaana seef ka wargoynahe ma dara walaashaa qaba daawo ma doon marka fiiri salaamullaahi yaa madarun uu yidhi fiiri yaa madarun uu yidhi waa tanwiinisa uma jeedin gabayga daraaddiis weeye marka wuxuu kaloo idiinsi sharxa firiya tanwiinu ziyaada tanwiinu ziyaada waa tanwiinta gasha asmaada malayansarifka sida salaasilan wa aklaalan salaasila waa mafaacila soo maaha salaasila marka qiraa'ada naafic salaasilan wey maxaa loo gelshay ilaa waa malayansarife aklaalan taasaa munaasabo looga dhig oo munsarifka oo tanwiinsan marka tanwiinaha kuwaasa adugu ugu badan ka soco wabidukhuuli اlfi walaami alif iyo laam gelideed a isimka lagu oqoonsadaa xeraha isimka calaamadda u ah lagu oqoonsado looga oqoonsado ficilka iyo xarafka waxaa ka mid a al inay gasho al inay gasho awelkanay ka gasho awelka inay tanwiinta akrikay gashaahe marka al waa saddex alwaa meeqa waa saddex mucarifa asha koobaad mucarifo macnaheedu waa maxe waa asha gasha isimka nakirada oo macrifada ka dhigta mucarifa maxaa loola jeedaa waa asha gasha isimka nakirada oo macrifada ka dhigta hadda waxaa tidha rajulun waa nin banu aadanka ka mid a arrajulu haddaad tidhaana waa nin gaaroo laisla yaqaan ulaamun waa addoon addoommada un ka mid a algeli algulaamu addoonkii waa mid gaarho la isla yaqaan ashaas maxaa la yidhahdaa mucarifa asha labaadna maxaa la yidhahdaa zaaidda ah, zaaidda zaaidda waa midee waa midda gasha isimka calamka calamku mogta awalu macrifo ah. calamku awalu macrifo ah. asha gashay marka macrifanimo keeni me waa ziyaado shicirkaasaa ka mid oo inin qoraaya kawaakibka ra'aytu lwaliida bna lyaziida mubaarakan shadiidan biacdaa'i اkhilaafati kaahilu ra'aytu waxaan arkayuu yidhi alwliida weliid ninka la dhihi jiray weliidkaasoo ibn alyaiida ina yaiid ahaa weliidkii ina yaiid ahaa iiri marka alyaiida yaiid waxa weeyaan uma baahna al yaiid waa ism calam alaa la gelsho marka waxaa leeda asha ku jirtaba iska siyaado ilaa isimkan awal macrifo ahay ra'aytu lweliida weliidaan arkay weliidkaasoo ibn alyaiida ina yaiid ahaa mubaarakan xaala uu yahay mid la barakeeyey shadiidan wow soo qadaro xarfcadafa shadiidan wa shadiidan xaal ay ku adag tahay biabaai khilaafati kilaa biaxbaa'i alkhilaafati khilaafada ama mas-uuliyadda muslimiinta culaysyaalkeed acbaa waa jamcu cidin cidin sida ximlin oo kale ah, shadiidan xaal ay uu ku adag yaho ku culus yahay biacbaa'i alkhilaafati mas-uuliyadda culaysyaalkeedii kaahilu kailka waaa meesha garabka salkiisa oo alaabta la saaro markii la qaada marka wuxuu ammaanaa weliid ibnu yasiid shiikeena sheekh cabdullaahi madoobe uu dhihi jiray shaacirkii kadaabkaha uu dhihi jiray markuu kan laqbayna beydka shaacirkii beenaalahaha maxaa yeelay wuxuu mubaarak ma ahayn yidhi weliid ibnu yasiid weliid ibnu yasiid mubaarak ma ahayn mahal wuxuu ahaa yidhi faasiqa oo mujrima waa ninkii wuxuu yidhi kitaabka qur-aanka uu maalin ku faafsaday dad waxaa jira qur-aanka ku faafsada waana idib daro wuu leeya kitaabkan saas looga qabto dhag ha la kala siiyo aayadda soo baxda bal nasiibkaygaan fiirsade ah, ah. ha la ii soo qabo saasuu kitaabka soo qabtay dheg markaasaa waxa usoo baxday aayadda taro suuratu ibraahim ku jirta ha u soo baxday ah. markaasuu kitaabka qur-aanka googooyey kow kow kow markaasuu ku dulgebiyey kitaabkii qur-aanka oo u googooyey idaa ji'ta rabbaka yowma alxashri faqul mazaqani lweliid maalinkaad rabbigaaga hor tagto waxaad tidhahdo kitaab welida igogooye aduu saas ka dul bal markaa wuxuu dhihi jiray markaasa hadhii kara mubaarak markaa shiku wuxuu dhihi jiray shaacirkii kadaabka uu dhihi jiray shiku ma ma jeclan inuu mubaarak la yidhaha annaga marka luqadaan hadda ka rabna mubaaragnimadiisa waxaan dan kama lihiine alyaziidadaasaan ka rabna alyaziida ashaas ku jirtaa waa zaa'ida marka arsi zaa'idada halkay gashaa isimka calamka maxaa siyaado loo leeyay isimka awalu macrifaha macrifanimo u kordhime saasaa loo leeyay ma la fahmo waay asha kaleeto waxaa la idhaha mawsuula asha saddexaad magaceeda maxaa la idhaha mawsuula mawsuula halkay gashaa isimka wasfiga wasfigay gashaa waa isim faacil isim mafcuul amhilatu mubaalaga sifa mushabaha waa midaas waxay gashaa asha mawsuulada waxa weya wasfigay gashaa wasfigay gashaa sida ism faacil ism mafcuul oo kaleeto iyo amilatu mubaalaqa iyo kuwaasay gashaa laakiin ina maali wuxuu idhahda casha mawsuulada khaas kuma ahan isimka ficilka mudaaricna waa gashaa saasuu yidhahda ina maali sharaxa waa kan le ma gasho isimkay khaas ku tahay khilaafan limalikin ku yidhi mhm. laakiin warkaas wuxuu ka soo raray faakihi iyo ayuu ka soo raray marka cashu waa saddexdaas labada hore shaki male inay isimka khaas ku yihiin shaki ma leh inay isimka kaas ku yihiin mucarifada iyo zaa'idada mawsuuladana waa laysku haystaa ma isimkay khaas ku tahay mase ficilkana waa gashaa wa xuruufi اlkhafdi wa xuruufi اlkhafdi xuruufta wax hoos dhigta ayaa lagu oqoonsadaa isimka oo looga oqoonsadaa xarafka iyo ficilka xuruufta laydha xuruufulkhafdi min ilaa can calaa xuruuftaas soo barateen koob iyo labaatanka xuruuftaas kelimaday ku jirto waxaad leedahay waa ism ee ficilna maahan xarafna maahan sidaas ayaad leedahay sidaas min almasjid ila albeyti oo kaleeto so uma jeedid cajibtu min an qumta hadda fiiri cajibtu waxaan la yaabay min an qumta qumta waa ficil iyo faacil an waxaana ku jirta min fiiri min an qumta waxaa leedahay antu soo masderiye maahan masderka laga dhalaaliyo isimkaasa mintuu jare meesha ism waa ku jira min ma timaadin haddaan ism ku jirin cajibtu min qiyaamika ad leedahay cajibtu min qiyaamika marka xuruuftaasu waxay gashaa dhammaantood meel kale ma gasho xuruuftaasu waxay gashaa isim isimkaas ama daahir weeye waa isim sariix oo cad ama waa isim muawaloo lasoo dhalaalina xuruuftaas meel kale ma gasho wlficlu ficilka yucrafu waa la oqoonsadaaho waxaa laga oqoonsalaga oqoonsanaao laga soocaa can qasiimeyhi labadiisa qaybood oo ah isim iyo xaraf waalficlu ficilka yucrafu waa la oqoonsadaa biqad ayaa lagu oqoonsadaa wasiini siinaa lagu oqoonsadaa wasawfa sawfa lagu oqoonsadaa wa taa itaniisi dhadigaynta ta'deedaa lagu oqoonsadaa taadii asaakinati reebaneed wa huwa ficilkuna alaaatu anwaacin nucyaala saddexa wey ficilka waa la aqoonsadaa saddex calaamo u sheegay qad siin sawfa markaa qad waa mushtarak siin iyo sawfana mudaaricay qaas u yihin taabta mid afar uu sheegay afartaas calaamo oo uu sheegay afarta calaamo oo uu sheegay kuma jirto calaamad amarka gasha kuma jirto marka waxaa la yidhi wuxuu ku socdaa dariiqadii kuufiyiinta oo ayagu aaminsan ficilba sidiisa waa labo ficilba waa labo waa maadi iyo mudaaric amarkana markaasna لأnnahu mqtadac min ambar min almubaaric mubaarica laga soo goostayda mubaaricu ka midi saas darteeda shiiku maba sheegin calaamad amarka lagu oqoonsado dhe halkan markuu joogay wey halkan markuu joogay marka laakiin sida sawaabkaa ficil waa saddex mubaaric maadi amar calaamadahan uu sheegay qad waa calaama mushtaraka bayna maadi wlmudaaric maadiga markay gasho laba macnay ku faa'iidaydaa takriib waa takriibuhu min alxaal xaaladan in loo soo dhoweeye qad qoomat isalaatu ey qaruba qiyaamuha salaadii waa dhowaatay qad qaamat isalaatu salaaddii waa istaagtay macnaha ey qaruba waxaa dhowaaday qiyaamuha loo istaagiddii loo istaagaayey markaa takriibay faa'iidaydaa markaas marna waxay faa'iidaydaa maadiga markay gasho taxqiiq wanaclama inaan ogaano an hushaaniye qad sadaqtana anna hushaaniye an annahu iska dhe an waa damiiru shaniya meesha ka xadfan an ey anna hushaaniye qad xaqiiqee sadaqtana inaad noo run sheegtay qadda marka qad aflaxa almu'minuuna ay la midta taxqiiqay faa'iidaydaa mudaarica markay gasho saddex macnay faa'iidaydaa taxqiiq sidii maadigoo kale taxqiiq waa ku faa'iidayda fiiri qad xaqiiqo waxaa alle inuu og yahay qaddaas lagama dhigi karo taqliid in yara alla wax ogyahy ma la dhigi kara in badanu ogyahy ma la dhigi kara lama dhigi karo in badan haddaad tiraa in yar inuusan ogeyna laga fahmo xaqiiqo wey alla inuu og yahayna kali wax kalena lama dhigi karo mudaaracay gashay taxqiiqayna faa'iideynay qad yaclamu llah xaqiiqo waxaa alle inuu og yahayna almucawiqiina marka mudaarica markay gasho taxqiiq waa faa'iidaydaa taqliilna waa faa'iidaydaa in alkaduuba qad yasduq been badane waxaa dhici karta inuu run sheego waa dhici karta waa yar tahay wa taksiirna waa faa'iidaydaa qad yajuudu alkariimu qad yajuudu lkariimu deeqsigu in badanu wax bixiya qad yajuudu lkariimu saddexdaas macnay faaidada markay mudaaric gasho taxqiiq taqliil iyo taksiir siin iyo sawfa waxay qaas ku yihiin mudaarica waxayna u galaan litaqliisihi lilistiqbaal asaalatan mudaarica xaalo iyo istiqbaal uu aqbali karaa labada uu aqbali karaa midna gaar uma aha macnihiisa laakiin siiniya sofa markay galaan waxay u gaar yeelaan istiqbaal waxay ka dhigaan hadda kadib mid dhaca siiniya sofa waxaa leedahay waxaa leedahay sayaquumu zaydun zayd waa istaagi doonaa hadda kadib waa mustaqbalu ka dhigaa siinku markuu galo sofana waa la mid sawfa yaquumu zaydun mar dambea zayd istaagi doonaa labadooda yaa sii dibdhigid badan sawfada maxaa dhacay waa ka xuruuf badanta qaacidadun maxay tahay lianna kasrata xuruufi tadullu calaa ziyaadati اlmacnaa haaliban sida badan xuruufta badanu macno badanay tustaa laakiin marmar waxaad arki doontaa xuruufta badanu macno yar tusaydo oo xuruufta yaru macno badan tahay mase badna taas wa taai taniisi dadigaynta ta'deedii asaakinati reebane taadan waxay qaas ku tahay maadiga waxayna tustaa calaa taniisi musnadi ilayh ficilkan waxa loo tiiriyey inuu yahay muanaf calaa taniisi musnadi ilayh calaa taniisi faacil inuu kuleeyahay kawaakibku laakiin waxaa ka fiican calaa taniisi almusnadi ilayh meel dambuuna saas ku leeyahy calaa taniisi maa usnida ilayhi ficlu waa arki doonaa meeshuu kuleeyahay meel kalu kule meeshaa dambaa fiican maxaa yeele ficilka marna waa musamo faacilu qaadanaa marna waa majhuulo wuxuu qaadanaa naa'ibu faacil marka labadaba hadday ta'du gasho waxay kutusaydaa ficilka waxa loo tiriy inuu mucanaf yahay oo haddii faacil loo tiriyana faacilka mucanafa haddii naaib faacil loo tiriyana naaib faacilka mucanafa ta'daasu sidaasay tustaa taadi asaakinati reebaneed asaalatan dhig wadci ahaan markii la dejiyo carabtu dejiyey ay reebaneed ah, wadcan waa kan ku yidhi wadcan maxaa loogu daraa waxaa dhici karta arrin caarid ah caarid waa wax gadaal ka yimid arrin caarid oo gadaal ka yimid dartiis in loo xarakeeyo sida iltiqaa saakinayn oo kaleeto qaalat tim mraatulcasiisi fiiri qaalat tim qaalat ay aheed laakiin maxaa ka dambeeya eh, waxaa ka dambeeya xaraf reeban miimku sooma reebana hamsadu waa iska dhice marka la wasliye haddii ta'diina reeban tahay miimkuna reeban tahay carabiga laguma dhawaaqi karo laba xarafoo reebano isku xigta ma lagu dhawaaqi karo sidaas daraaddeed labada xarafoo reeban markay kulmaan labaduba hadday xaraf saxiixa yihiin maxaa la sameeyaa kusira alawalu midka horeetaa la kasriya sida badan weeye kan horaa la kasriya marka qaalat imra'atu alayhi qaalat ilacraabu marka taasoo kale waa arrin caarid ah ee asaalatan ta'du waa reebaneed taadaasu ficilka maadiyay gashaa asagaa lagu yaqaanaa saddex xarafay laakiin gashaa xarfun min xuruufi اljarri xarfun min xuruufi اlcadfi xarfun min xuruufi الnafyi kawaakibkaa inin dhigaa saddexda xaraf waa ruba iyo uma iyo laa uma waa maxay waa xarfun min xuruufi اlcadfi soo maaha laana xarfun min xuruufi nafyi rubana xarfun min xuruufi اljari marka waxaa tiraa taaltaniiskaa saddex xarafay gashaa xarfun min xuruufi اljari ruba xarfun min xuruufi اlcadfi uma xarfun min xuruufi الnafyi laa waa asaga wuxuu kugu gaabsaday saddex xarafay gashaa rubat umat laata marka rubat umat waa reebi kartaa tadaas waana xarakayd kartaa rubata umata laakiin laa midda ka damida waa inaad xarakaydaa laata ad leeda laata ad leeda umat rubat maxaad kaloo dhigi kartaa rubata umata labadaba dhihi karta laakiin laada midka ka damayda waa inaad xarakaydaa iltiqaasaakin inaad dhacad dhigi karta taadaas marka ficilka maadiga ah lagu yaqaan laakiin saddex xarafay gashaa wa huwa ficilka wa huwa ficilkii alaaatu anwaacin nuucyaala saddexa weeye ficilku waa saddex nuuc wa huwa ficilkii alaaatu anwaacin nuucyaala saddexa weeye saddex nuuc weeye maadi way ka bedelo maadi maadiyun uu ahaa ayaadiya laxadfo tanwiintaasaa laga soo ciwad qaatay maxaa la yidhaha maadi maa dalla calaa xadain wujida fii zamaani maadi wadcan maadi waxaa la yidhaahdaa waa waa ficilku tusay dhacdo arrin dhacday dhacdadaas oo la helay zaman tegey zaman tegey aa la helay zaman tegey aa la helay zaman tegey aa la helay maalan maxaad leedahay jaaa zaydun zayd waa yimid hadda markaas aan hadlaya ka horu yimid marka dhacdadu waa maxay waa majii'a waa imaatinka imaatinkaas wuxuu dhacay wt waktiga aan hadlayo ka hor sidaasaa asal waa ficilka maadiga laakiin xaalo waa noqon karaa waa goorma cuquudda marka loo adeegsado cuquudda cuquud waa lada marka wax la kala gada marka gabar la nikaaxina marka qof wax la siina dil bictuka hadduu yidhaha waa kaa gaday wee horaan kaa gaday miya maahan hadda saacaddaasaan kaa gaday nikaaxan ficil maadiga loo adeegsada gabdho badan ragan qabiday la joogaan wadaadka xidha ayaa maadi mudaaric ma kala yadha wadaadaa meeshaan soo fadhiistay gabaru xidha markaasu wuxuu leeyahay usawijuka binti fulana binti fulan bimahrin kada wa kada khalaas aqabilta nikaaxa u leeyahay qabiltu nikaax maba nikaxba ma dhicin ha sheekay wey warkaas waa sheekay nikaaxi haddaa lagaa raba usawijuka waa kugu nikaaxi doona ballanqaad wey hadda haddaa nin odaya u timaado tiraadeen gabadhaysi ku yidhi waa ku siiyey ee odayaal keensan ma kugu nikaaxsantahay ciyaalsiye keliyaa jirto aan uurkaasa marba duur waa kusiiye e ciyaalsiye maasaaa ah. e ciyaalsiye waxaan ula jeeda kuwa dhafoorada xiido inta ka xiido kuwa dhafoorada xidto sida gaalada u xidho kuwaas waa marka soo uma jeedin marka fiiri maxaa la rabay zawajtuka inuu yidhahdo ballanqaadkan inta soo gebangeba hadalka inuu hooriyaa hadalkiisu waa kugu guurinaa waa kuu guurinaa sooma dhihin hayaha ka rumeeyo usawijuka waa kuu guurinay waa kugu nikaaxin doonaa haye waa sugayna hadduu halkaas ku dhameeyo waxba ma guursan waba ma guursan arrintaas u fiirsada waad la yaabaya hataa dad kulmahay ka dhece zawajtuka inuu yidhahda raba zawajtuka marka maadi lafdi wey laakiin macnuhu waa maxay xadda cuquuddu waa saas hadduu ku yidhahdo inta kitaab kuu dhibo wahabtuka waa horaan ku sii miya maya haddaan ku sii wa bictuka ishtaraytuka wahabtuka zawajtuka kulli cuquudda waxyaalaha caqdiga lagu xiro maadiya laga cabira laakiin waa wada xaalo halkaasna marka maxaan aragnay ficil maadi lafdiga ka ah laakiin macnuhu xaalaya mustaqbalu baa noqon karaa ficilka maadiga macnihiisu mustaqbal hadda kadib wax dhici doona waa goorma adawaatu shardi markay galaan adawaatu shardi hadday galaan wuxuu noqonaa wax hadda kadib dhici doono soo ma jeedin miaal wain cudtum cudna maxaa leedahay wain cudtum gaalo haddaad dembigii u laabataan ilaa wuxuu i cudna annaguna ciqaabkaan u laabayn wain cudtum haddaad hadda kadib u laabataan waa ah, idaa jaaa nasrullahi maxaa laleeyahay idaa jaaa markuu yimaado nasrullah la dhihi maa idaa jaa waagii uu yimid ma ah, idaa ja idaa waxay tusee soo istiqbaal maaha ah, waa soo iraabna mogta qof loo ixraabay kadib inuu qawaayo maaha darfun limaa yastaqbilu min azamaaniga soo nir idaada soo ma marka waxay leedahay ficilka maadigaa goormuu maxaliisu mustaqbil noqdaa adawaatu shardi markay galaan ama kuwii wax jasminaya ha noqdeen ama kuwa kaleeto farqi ma kala le marka halkaas waxaan ogaana ficilka maadiga asaalatan macnihiisu waa maadi laakiin muxuu noqon karaa xaalo muxuu noqon karaa mustaqbal la soco waay maadi wey maadiga xaa lagu oqonsadaa waa yucrafu maadiga waa la oqonsadaa bitaaita niintii dadegaynta taageediyaa lagu oqonsadaa taadi asaakinati reebaneed asaalatan halkaasuu ku sheegayaa waxa weeyaan taadaasu xay tustaad addaalati calaa taniisi maa usnida ilayhi اficlu halkaasaa tacbiirka fiican meeshaasaa fiican tii hore ka fiican taadaas ficilka ay la xiriirto waxay ku tusaydaa ficilku waa musnad musnadu ilaygu inuu muanas yahay ficilku hadduu musame yahay musnadu ilaygu muxuu yahay waa faacilka ficilku hadduu majhuul yahayna musnadu ilaygu waa maxay marka taadaasu maxay tustaa musnadu ilayhigu inuu yahay muana taasay ku tusi naxwo qaamad hindun way istaagtay hindo waqacadad hindun hinda waa fadhiisatay wa minhu ficilkii maadi waxaa ka mida nicma wabis muxuu leeyahy waa kami muxuu leeyahy waa la isku haystaa khilaafaa ka jira markaasuu le waa kami macnaha kamid maahana meesha taala laakiin sida raajixa waa kamid maxaa lagu gartay inuu ka mid yihiin waxaa lagu gartay ta'da aqbaleen taaniiskaa nicma maxaa loo dejiyo carabta u dejiday mawduuc lilmadxibi ammaana loo dejiyey bisa maxaa loo dejiyey mawduucun lidami ceebayna loo dejiyey marka taadaanay aqbaleen waxaa leedahay nicmatilmar'atu haweenayaa nimco lahaatay nicmatilmar'atu haweenaya nimco lahaatay almaqsuusu bilmadxi hindu waxaa ammaanta lagu gaari yeela waa hindu bisana waa la mid ah, bisa rajulu ayaa baas lahaaday almaqsuusu bidami buush wey balaayo iyo xumaan waxaa lagu gaari waa boosh waayo marka nicmad iyo bisad soo ma jeedid ah, nicmad bisad marka taadaas mar haday gashay maxaan leenahay khalaas waa caddaaday warkeedu taadaas hadday gashay waa ficil maadi walaysaa kamida mida iyo wa casaa calal asaxi khilaafka ku jira sooma jeedid ficilkii maadi laysa iyo casaa ka mida inay ka mid yihiin maxaa lgu loo deliishaday liqabuulihimaa ataaad saakina taawtaaniiskii ay aqbaleen taawtaaniiskii ay aqbaleen casad hindun an tuflixade casad hindu hinda waxay mudan tahay an tuflixa inay liibaanto walaysat mana ahaanin muflixatan mid liibaanayda fiiri walaysat walaysat taadi aqbasha iyaduna soo maa khalaas marka labadu waa ficil maadi casad hindun hinda waxay mudan tahay an tuflixa inay liibaanto walaysat walaysat ma ahaanin hindo muflixatan mid liibaanayda taadii hadday aqbaleen khalaas calal asaxibi qowlka saxiixnimo badan wa mudaaricin waxaad tidhahdaa mudaaric halkaas ku cadfee waxaas ku cadfee maadin ee maadin fiiri alaaatu anwaacin alaaatu anwaacin maadin waa rafcisan yihi maadiyun uu ahaa asalku haadin iyo daacin oo kale waa wa mudaaricun dhe marka ku cadaf wa mudaaricun iyo mudaaric mudaaric maxaa la yidhaah war sharaxa fiiriya mudaaric waxaa lahaa maa dalla calaa macnan muqtarinin biaxadi zamanayi اlxaali wاlistiqbaali waa lafdi tusaya macne la xiriira labada zaman mid ka mida labada zaman xay kala yihiin xaalka waa zamanka hadda la joogo iyo istiqbaalka zamanka soo socda wa huwa maa dalla calaa macnan waa lafdi tusaa macne muqtarinin la xiriira biaxadi zamanayilxaali walistiqbaali xaalkii misaal xaawa yaquumu hadduu istaaga istiqbaalkiina sayaquumu waa istaagi doona ficilka marka mudaarica asaalatan ah, macnihiis xuu tusaa yaqbalu xaala walistiqbaal labadaba waa aqbali kara midna gaar uma ahan xaalo waa noqon karaa hadduu dhaca oo yaquumu markaa tidha hadduu istaagidii ku guda jira wa waa noqon kara dibuu ka istaagi doonaana waa noqon kara mar danbu istaagi doonaa labadaba waa noqon kara laakiin waxaa kaleed ogaataa waxaa dhici karta inay galaan adawaad oo mustaqbal uu noqdo waxaa dhici karta inay galaan adawaan xaalo ka dhiga waxaa dhici kara inay galaan adawaaq maadi ka dhiga macnaha haye taas waa inaad fahamtaa kawaakib wax kaaga faahfaahin badan ba arki mayda asagaa kaa dhaljina intaan sheegaba asagaa kuu dhiga ficilka mudaarica asaalatan macnihiisu waa maxay alxaal yaqbalu alxaala walistiqbaal laakiin maxaa dhici karta adawaadaa gelayaan xaalay ka dhigayaan adawaala gelayaan mustaqbalay ka dhigayaan kuwa inta gala maadi ka dhiga toddobaa gelay xaalay ka dhigay toddobaa geleho mustaqbalay ka dhige saddexaa geleho maantay ka dhige intaba kawaaki baa kuu dhigay fiiri meel laga boodi karo miya maya yaa u cayina xaalada yaa u cayina istiqbaalka istiqbaalka hormariya fiiri hadday gasho siin kow sawfa labo laa naafiya saddex adawaatu shardi afar adawaatu nasbi adawaadka ficilka mudaaric nasbiyo shan adawaatu taraji sida lacallo oo kaleeto lix low ah, ah, waxaad tidhahdaa low almasaliya toddoba soo maaha toddobadaasu hadday galaan mustaqbalay ka dhigaya mahaygaa toddobo ma la socota kitaabku makuu dhigaa hay lagugu celi maanto kitaabkuu dhigaa waayo toddobana markay la xidhiidsato xaalay ka dhigayaan hadduu dhaca wey toddoba markay la xidhiidsato waa toddobade alaana awi saaca aanifan bilaami libtidaa marka kuwaan adigu miisaasho waxaad tidhahdaa yaquumu zayduna istaaga alaana ama waxaa tiraa yaquumu zaydun asaaca ama waxaa tira yaquumu zaydun aanifan hadduu istaaga wa laam irtidiya isagaa kuu misaaliyey waxay leedahay la yaquumu zaydun laamtaas wey laam irtida la yaquumu laamtaas wey hadduu istaaga wa zayd soo ma jeedi afarso ma ahan binafyi waa haddii lagu anfiye laysa koow in labo ma saddex saddexdaas afartii ku dar aalaana asaaca aanifan laamibtidaa saddexdan ku dar layse iyo in iyo ma oo saddexdooba nafyi faaidey toddoba ma yihiin toddobadaas markay la xidhiidsadaan xaalay ka dhigaya hadduu dhaca wey maxaa soo haray adawaad inta la xidhiidsadaan macnaha maadi ka dhiga waqad yakuunu macnaahu maadiyan waa kaku yidhi macnihiisu maadiyuu noqon karaa waa goorma wadaalikaasu maca lam walama walowla alamtinaaciy lam waa taqan ficil mudaarici jasmi jirta ah, lam yadrib zaydun maxaan leenahay zayd hadda ka hor ma garaacin aan leenahay lam yaqum zaydun zayd hadda kahor ma istaagin ma jamcnino lamaana waa la mid ah, lowlaa imtinaaciyana waa la mid khalaas mudaaric waxaad ogaatay asaalatan yaqbalu xaala walistiqbaal waxaad ogaatay toddoba hadday gasho mustaqbal ka dhigayda toddoba hadday gasho xaalo ka dhigaydo saddex hadday gasho maadi ka dhigaydo khalaas kitaabna waa haysata dhegihiina waa leh intaas dada ku fahmi weyde yaa ku fahamsiinha waaya wa mudaaricuun mudaaric maxaa lagu oqoonsadaa wa waxaa lagu oqoonsadaa huwa mudaarica bidukuuli lam lam inay gasho caleyh korkiisa naxwo lam yaqum ma istaagin hadda kahor ma istaagin diiri waa mudaaric lamaana gasho maadiu ka dhig walaa budda waa laga maarmaan wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed